بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين فصل فصل كان وحكو سابسن yahay ضابط مهر المثل مهر مثلiga ضابطkiisa iyo cadayntiisa waaya wuxuu idhi mahrumili mahru miligu maa shay weeye yurqabu lagu jeclaado bihi shaygaas fii milihaa gabadhan oo kale wa ruknuhu tiirkiisu alacdam ee weyn nasabun abtir weeye fa yuraaca waa loo ilaalin doonaa oo waa loo tixgelin doonaa aqrabu man haweenayda ugu dhow ee tunsabu loogu abtiriyo ilaa man qof loogu abtiriyo tunsabu loogu abtiriyaa haweenaydan ilayhi qofkaa wa aqrabuhunna waxaa ugu dhow dumarkaa ukhtun walaal liabaweyni xag aabbihi xag hooyaba ay ka walaala yihiin uma dabeetana liabin mid ay xag aabbahu ka walaala yihiin uma dabeetana banaatu akhin walaalkeed habluhu dhalay uma dabeetana cammaatun eedooyinkii kadalika sidaas lamid ah fain fuqida haddii la waayo nisaau اlcasabati dumarkii qaraabada haddii la waayo ow amase lam yankixna aysan guursanin ow amase juhila mahruhunna meherkooda jaahil laga yahay la garanaynin fa arxaamun dumarkii waxa weeye raximka ayaa markaa meherkooda la eegayaa wadalika miaal ka jaddaatin ayooyooyinkii oo kale weeye wa khaalaatin iyo habaryarihii wa yuctabaru waxaa sidoo kale la tixgelin doonaa sinun da'dii wa caqlun iyo caqligii wa yasaarun iyo hodeentinimadii wa bakaaratun iyo bakaaradii bikranimadii wa huyuubatun iyo waxa weeye garoobnimadii iyo wamaa shaygii ikhtalafa bihi uu kala duwan yahay haradun ujeed halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa daabidka mahrumiliga horey waxaan tilmaanay tilmaannay mahrumiligu inuu waajibayo markii waxa weeye musamihii uu fasahaado ama gabadhiiba meherkeedii la tafwiidiyo oo mufawido ay labadaa xaaladoodba inuu mahrumili waajibayo ayaa duruustii hore inagu soo dhaaftay haddaba halkan waxaan rabnaa inaan ku ogaano daabidka mahrumiliga mahrumilligani muxuu yahay wuxuu ku yidhi mahrulmili marka lagu leeyahay waxaa weeye waa gabadhan dumarka la midka ah meherka lagu doono ee lagu mehersado ay ragga ku bixiyaan ayaa mahrulmili ah sideeda waxaa mahrulmili loo yidhi waxaa weeye gabadhan hablaha la midka ah meherkooda weeye hablaha iyada la midka ah ee sifaadkeeda oo kale leh ee nasabkeeda iyo sifaadkeeda oo kale leh meherka laga bixiyo weeye waaya haddaba mehromiliga waxa ugu weyn ama tiirka ugu weyn loo eego waxa wey nasabka gabadhan hablaha ay isku nasabka yihiin meherka lagu guursado weeye saa darteed taa asagoo kuusii tilmaamaya wuxuu ku yidhi maadaama nasabku yahay waxa ugu muhiimsanee dadku ay ku faanaan kafaa'ada nikaaxna loo tixgeliyo waxaa loo eegayaa buu ku yidhi dumarka ugu dhow gabadhan ee abtirka la wadaaga abtirka la wadaaga macnaha isku abtirka yihiin abtirkooda isku meel maro dumarkaasna waxaa ugu dhow hablaha ay walaalaha yihiin gabadha walaasheed ah meherka lagu meheriyey ayaa loo eegaya weliba walaasheeda shaqiiqada isku aabbaha isku hoya yihiin alkhtu liabaweyn taa haddii la waayo waxaa la eegayaa alkhtu liab gabadh ay isku aabba u yihiin taa haddii la waayo banaatu akh hablaha ay waxaa weeye eeddada u tahay ama walaalkeedu dhalay uma cammaatun eedooyinkeed kaaali kadaalika markuu leeyahy waxaa weeye banaatu akhin liabaweyn banaatu akhin liab cammaatun liabaweyn cammaatun liab saasuu ka wada kadaalika saasuu uga jeedaa dumarkii casabada haddii la waayo dumarkii casabada haddii la waayo oo dumarkii ay isku abtirka ahaayeen baa meesha ka baxoo la waayey oo maba jiraanba ma aha inay dhinteen macnaheeda maaha hadday dhinteen xataa meherkii lagu meheriya la eegaya ee waxa weeye maba jiraanba dumar ay isku abtir yihiin waaya ama way jiraane laakiin weli lama guursanin hablahay walaalahay yihiin tusaale ahaan ama way guursadeen laakiin meherkoodaan la garanayn intuu ahaa ama waa la iska ilaabayba markaa waxaa loo guurayaa dumarka raximta ah dawaat alarxaam ayaa la eegayaa say u kala soo dhodhow yihiin dumarkii raximka ahaana waxaa ka mid ah jaddaad ayayooyinkii khaalaad habaryarihii waxaa kaloo ka mid ah hooyooyinkood hooyadu wabay ka horraysaaba ayida hooyada wixii lagu guuriyey ayaa la eegaya lakiin hooyadu waxa weeyaan waa dawiraxim ayay markaas soo gelaysaa markii dhinacan laga eego maxaa la isku abtir maahade abtirka haddaba waa kaas waxyaabaha kale la tixgelinaya waxaa ka ah ee gabadhi loo eegayo sin da'da caqliga hodantinimada bakaarada waxa weeye garoobnimada ama carmalka waxaasoo dhan baa loo tixgelinayaa bimacnaa habluhu siay u kala da'yar yihiin ayay u kala meher badan yihiin si u kala caqli badan yihiin ayay u kala meher badan yihiin si u kala hodansan yihiin ayay u kala meher badan yihiin wahaakada bakaaradii gabadhii bikrada ahayd gabadhii carmalkeed isku eh, meher ma gabadha quruxsan iyo gabadhaan quruxsanayn gabadha cifada le dhowrsoon iyo gabadhaan dhowrsanayn gabadha fasaaxada badan iyo taan fasaaxada lahayn gabadha cilmiga leh ama sharafka leh iyo gabadhaan labadaa midna aan lahayn waxaasoo dhan waxa weeye meherkii tafaawut buu samaynayaa oo dadku had jeer marka gabadh gursanayaan meherka waxay u tixgelinayaan sifaatkan aan soo tilmaannay marka gabadha qaraabadeeda ah isla markaana sifaatkan aan soo tilmaannay la wadaagta ama cilmi ha ahaato ama qurux ha ahaato ama caqli ha ahaato ama da ha ahaato ama bikrinimo ha ahaato ama carmalnimo ha ahaato sifaadkaasna la wadaagta ayaa loo eegayaa saas weeye marka markuu ku yidhi wama اkhtalafa bihi haraduna waa min baabi caطfi اlcaam cala اlkhaas caamkii buu ku cadfay khaaskii oo dee waxyaabahaan soo tilmaannay oo sinigii iyo caqligii iyo saarkii iyo bakaaradii iyo tiyobadii haradkii dadka iyo doonistoodii iyo baahidoodii iyo ujeedkoodii baa isku khilaafaya marka waxyaabo kale oo inta aan ahayn buu soo hosgeliya sida cilmigii iyo sharafkii wixii la halmaada waaya marka dumarkii qaraabada ahaa ee sifaadka aan soo tilmaanay la wadaagay ayaa meherkooda loo eegayaa gabadhii caqliga lahayd gabadh la caqli ah gabadhii quruxda badnayd gabadhii la quruxda ahayd gabadhii bikrada ahayd bikradaa loo eegaya wahaakada wuxuu idhi mahrulmili mahrulmiligu waxaa weeye maa shay weeye yurqabu lagu jeclaado bihi shaygaa fii milihaa gabadhan oo kale waruknuhu lacdamu tiirkiisa weyn waxa weeye nasabun abtir weeye fa yuraaca waxaa loo eegi doonaa ama loo ilaalin doonaa aqrabu man qofka ugu dhow ee dumar ah oo tunsabu loogu abtiriyo ila man nin loogu abtiriyo tunsabu loogu abtiriyo haweenaydan ee meherkeeda la eegayo ilayhi ninkaa wa aqrabuhunna dumarkaas waxa ugu dhow qaraabada ah ukhtun walaal gabadh walaal ay yihiin liabaweyne xag aabbiya xag hooyaba uma li abi miday xag aabunka walaalayihiin uma dabeetana banaatu akhin walaalkaa hablihiisa uma dabeetana cammaatun eedooyinkii kadaalika sidaas si lamid ah fain fuqida haddii la waaya nisaau lcasabati dumarkii casabada haddii la waaya o lam yankixna aysan guursanin o juhila meheruna meherkooda laga jaahil yaho la ogeyn fa arxaamun dumarkii raxiimka ayaa la eegayaa marka wadalika miaalka jadaatin sida ayayooyinkii weeye waa khaalaatin iyo habaryarihii oo yuctabaru sidoo kale waxaa la tixgelin doonaa sinun dadii wacaqlun caqligii wayasaarun hodantinimadii wabakaaratun iyo bakaaradii wathuyubatun iyo garoobnimadii ama carmalnimadii wama khtalafa bihi haradun iyo wixii ujeedku isu khilaafayy fain ikhtasad gabadhan meherkeeda ama meher mitrigeeda la eegaya hadday la gaar tahay bifadlin dheeraad sifatu kamaal hadday dheeraad la tahay aw naqsin ama nusqaan hadday la gaar tahay ziida meherkii waa loo ziyaadinayaa markay fadliga ay leedahay aw nuqis ama waa laga dhimaya meher miligeedii hadday suuratu naqsi tahay laa'iqu wax u qalma bilxaali kolba xaalkeeda walow saamaxat hadday saamaxdo waaxidatun mid ka mid ah dumarkii qaraabadeeda ahaa meherkeedii hadday wax iska saamaxdo lam tajib waajib ma aha muwaafaqatuhaa in markaa lagu waafaqo gabadhaas walow khafadna hadday hoos ogu dhigaan meherkii lilcashirati raggii tolka ahaa faqad oo keliya uctubira ninka waa loo eegi doonaa inuu tolkii ka mid yahay iyo inuusan ka mid ahayn wuxuu ku yidhi gabadhan meherbitrigeeda aan rabna inaan ogaanno haddii ay kaga duwan tahay dumarkii qaraabadeeda ahaa ee nidhi waa loo eegayaa meherbitrigeedii sifa kamaal oo fadli ah ayay la dheertay maalan cilmi bay la dheer ama qurux bay la dheer tahay ama sharaf bay la dheer ama cifi iyo diyaanay la dheer tahay waa gabadh saalixadoo wanaagsan oo sifaad gabdhahan kale aysan lahayn ayay iyadu leedahay waa loo tixgelinayaa oo waa loogu darayaa mehermitligeedii tusaale ahaan hadduu hablihii waxa weye qaraabadeeda ahaa mehermitligoodu ahaa maalan saddex kun oo doolar ayadna ay cilmi la dheertahay waxbaa loogu daraya maalan shan boqol oo loogu daraya qurux bay la dheertahay waxbaa loogu daraya ayadoo loo eegayay quruxdaas waaya ama homantinimay la dheertay waxoogaa dhaqaalay haysataa waa gabadh shaqaysatay waxoogaa dhaqaalaha haysata illa ragga dumarka dhaqaalaha le way jecelyihin waxoogaa baa loogu daraya meherkeedii intaa ay la dheer ama waa gabadh bikraha kuwa kalena carmal bay ahaayeen waa loogu daraya wahaakada aw naqsin ama sifatu naqsi ba iyadu leedahay hablaha kalea wax la dheer ayadu way ka yar hooseysaa hablaha kale tusaale ahaan waxay ahayn abkaar ba bikrooyin ba ahayn waa carmal ama cilmiga lahayna iyado cilmi mayna baranin ama hodantinimo ama qurux bay lahay iyado quruxdii ama cilmigii ma leh waxa weeye waa laga dhimayaa meher mitligii hablaha kale ee qaraabadeeda loo eegayey laa'iqun bilxaal wax xaalkeeda markaa u qalma wax badan laga dhimi maayo lakin wax de kolba sifadaa naqsiga ay leedahay u qalmo munaasab u ah ayaa waxoogaa laga dhimayaa qaadigaana arrintaa xukumaya maa yaraahu lxaakim isagaa ku ijtihaadaya sucuudan wa hubuutan hadduu kor u dallacayo hadduu hoos u dhigayo waayahay waa haddii aan lagu heshiinin oo muran uu ka yimaado wey haddii laakiin lagu heshiiyo wax dhiba male haddii laisku qabtana qaadiga ayaa goynaya markaas haddii dumarkii qaraabada mid ka mid ah meherkeedii iska saamaxdo oo wax ka mid ah meherkeedii xaqa u lahayd ay wax ka dhinto tusaale ahaan saddex kun buu mhr mithligeedu ahaa marka laba kun bay iska qaadatay ama kun bayba iska qaadatay waajib maaha inay eh, waxa wey hablahan kale ay waafaqaan waxa wey la dhihi maayo taa waxbay dhintay adna dhin la dhihi maayo maxaa yeel taas ayadaas ka saamaxday hablaha kale walaazim ma ah inay waafaqaan walow khafadna lilcashirati faqad uctubira dumarkii waxa weeye eh, qaraabada ayaa waxay caado ka dhigteen inay tolkooda ragga ay isku dhow yihiin ee tolkooda ah inay la saayiraan oo mahrmilgii wax ka dhimaan tusaalahaan hadday ragga ajaanibta guursanayaanna an kun bay qaataan hadday tolkood guursanayaanna laba kun bay ka qaataan marka ninkan gabadha soo doonay ee mahrmilga aan u eegayno asna waxaan eegi doonaa ma raggii tolka oo asna laba kun baan u xisaabinaa mise waa nin aan tolka ka mid ahayno oo ku dallacayna waad sooma marka walow khafadna lilcashiirati faqad markuu leeyahay oo uctumilad dad badan baa caynkaas oo waxa wey tolka tixgeliya oo meherka ka dhima waaya wuxuu ku yidhi fain ikhtasat gabadhan meherbitrigeeda aan eegayna hadday la gaarta bifadlin dheeraad ayay la gaarta aw naqsin ama nusqaan bay la gaarta ziida waa loo kordhinaya mehermitrigeedii marka ay fadliga la gaar karta aw nuqis ama waa laga dhimaya mehermitrigeedii waxa weye marka ay nusqaanta la gaar karta laa'iqun baa loogu daraya ama laga dhimaya bilxaali xaalkii xaalkeeda kolba suu yahay wax u qalma ayaa amba loogu darayaa amba laga dhimayaa walow saamaxad hadday iska saamaxdo waaxidatun mid ka mida dumarkii qaraabada lam tajib waajib maha muwaafaqatuha taa in lagu raaco oo waxa wey la dhaho taa way dhintay adna waa lagaa dhimaya walow khafadna dumarkii qaraabadu haddii ay hoos ugu dhigaan meherkii lilcashiirati tolkii faqad oo keliya uctubira taana waa loo tixgelinaya ninkii oo hadduu qaraabada ka mid yahayna hoosba loogu dhigi hadduuna ka mid ahaynna waxba hoos loogu dhigi maayo wa fii wain wayajib waxaa waajib ku ah fii waطi nikaaxin faasidin nikaax faasid ah waxaa weeye waigiisa waxaa ku waajibaya mahru milin mahru mil ayaa ka waajibaya yowma alwaطi maalintaa gabadha loo tegey fain takarara hadii uu soo noqnoqdo waxaa weeye waigaas famahru mahr ayaa waajibaya fii acla axwaali xaaladaha kolba midka ugu sareeya qaala nawi wuxuu idhi walow takarara hadduu soo noqnoqdo wadun wadi hadduu soo noqnoqdo bishubhatin waaxidatin hal shubha gabadhii loogu tagayo famahrun hal mahar unbaa markaa waajibaya fain tacadada hadduu tiroobo jinsuhaa jinsu shubhati shubhada jinsigeeda hadduu tiroobo tacadada almahru maharkiina wuu tiroobaya walow karara hadduu soo celceliyo wada maqsuubatin addoon uu dhacay wadigan hadduu soo celceliyo aw amase mukrahatin waxa weeye haweeney lagu khasbay calaa zina zina lagu khasbay waddigeed hadduu soo celceliyo takarara almahru meherkii wuu soo noqnoqonayaa wuxuu ku yidhi nikaax faasid ah hadduu gabadh ugu tago mahru mili baa waajibaya nikaaxa faasidka horuu noo soo dhaafay tusaalihiis yaa noo sheegi kara haye nikaax bilaaweli axsant ah, waa nikaax bilaaweli ah ayuu gabadh guursaday dabeetana wuu ugu tegey oo jimaac buu sameeyey ka waajibaya mahru mil yowm alwa ama nikaax bilaa shuhuud ah ayuu gabadh waa nikaax faasid ah siduu ugu tegey waxaa ka waajibaya mahru mil mahru miligaas marka aan soo tilmaannay wakhtiyaa loo ictibaarinaya yowm alwai maalintaa gabadha uu u tegey ayaa loo eegayaa waa maalintii manfacada buciga u oofsaday maxaa yeele waa wakhtigii u dhacay waaya fain takarara uu soo noqnooduu ku yidhi waigii hal mahar baa waajibaya nikaaxii faasidka ahaa ayuu mar ka badan u tegay hal maharumaa waajibaya meherkaasna fii acla alaxwaal xaaladihii gabadha soo maray xaaladday ugu fiicnayd ayaa loo tixgelin doonaa waayah horta hal mahar baan idin waajibaya isagoo intaasoo waday gabadhii u tegey sababtoo ah nikaaxan faasidba ha ahaade wuxuu qaadanayaa xukunkii nikaaxa saxiixa ah damaanka waa kay qaacidadeenna soo dhaaftay fii kitaabi اlbayc xukmu faasid اlcuquudi ka xukmi صaxiixaha fi اdamaani wacadami waa kaan soo nidhi marka nikaaxani waa faasid nacam laakiin xukunkii nikaaxa saxiixa ayuu agga waxa weeye meherka ka qaadanaya nikaaxa saxiixana gabadha hadduu intaasoo jeer u tago hadduu hal mar u tago waa isku xukun hal meher uma waajibaya laakiin waxaan u tixgelinaa baan gabadha fii acla axwaal markii ugu fiicnayd maala markii ay waxa weeye quruxdeedii iyo dhallinyarnimadeedii iyo hadday maalan eh, hilib lahayd iyo wax noocaas sifaadkii ugu wanaagsanaa laakiin markay xanuunsatay ama weyn ay noqotay markaa lama eegayo ama quruxdeed ay baaba'day ila akhirihi waayahay taasi haddaba waa w nikaaxii faasidka ahaa waxaad u timaaddaa shubhadii haddii gabadhii uu eh, shubha ugu tago waddigiina uu soo noqnoqdo hal mahar baa waajibaya hadda nikaaxa faasika laftiisu waa shubha oo la soco waa shubha laakiin kan waxa weeye shubho aan nikaax ahayn ayuu gabadhii ugu tegey oo maalan wuxuu ismoodsiiyey inay xaaskiisii tahay hal mahar baa waajibaya hadduu soo noqnoqdo oo markaa sida nikaax oo kale ayaa shubhadan la haleeshiiyey waaya weliba meherkaas fii acla alaxwaal ayaa loo eegayaa sidayna soo dhaaftay waa haddii shubhadu hal noocanay tahay hadday shubhadu kala duwan tahay ka war oo maala gabadhii marna wuxuu ugu tegey nikaax faasida ayuu ku guursaday nikaax bilaa weliga tusaalahaan kadibna waa la kala geeyey kadibna wuxuu mooday inay xaaskiisii tahay ayuu ismoodsiiyey saasuu ugu tegey hadday waxa weeye jinsu shubha ay tacadudo waddanka inuu saa ku tacadudo waxaa weeye meherkin wuu tacadudayaa meherkin wuu tacadudayaa labadaa jeer waxa weeye laba meher ayaa ka waajibaya laba meher ayaa ka waajibaya sidaasoo gabadhii laba jeer guursaday ayuu la mid yahay maadaama shubhadii jinsigeedii uu tacaduday haddii gabadh uu addoonuu soo dhacay waa maqsuuba ama gabadh buu kufsaday oo uu zina ku khasbay mar kasta uu u tago meherkii wuu tacadudaya waa masale muhiima masaladan u fiirsada aadna u dhacdaa gabadh in la kufsado oo waxaa weye mar iyo laba iyo saddex loo tago ama rag badan ay kufsadaan oo kala duwan waxa weeye mar kastoo gabadha loo tago meher baa waajibaya hadduu mar u tago hal meher hadduu laba jeer u kufsado laba meher hadduu saddex jeer hadduu toban jeer toban meher wahaakada hadday toban nin kufsadaan waxa wey tobankoodoo toban meher ayaa ku waajibaya wafahant soo ma marka masaladaas ha lagu baraarugsanaado maxaa yeele meeshan shubha ma jirto tii hore waxaa ninka ugu la yarsaayiraynay ugu fududaynay shubhaa jirto uu ismoodsiinaya hadda laakiin wax shubahoo jirta ma jirto ninkani waa daalim mutacadi ah oo xadgudub samaynaya sidaa darteed wax loo khafiifinaya ma jirto wuxuu yidhi wa fii waطi nikaaxin faasidin wayajib waxaa ku waajibayay fii waطi nikaaxin nikaax wadigii nikaaxaasoo faasidin faasid ah mahru milin mahru mili baa ka waajibaya mahru miligaasoo yowma alwaطi maalintii wadiga uu dhacay loo eegayo fain takarara hadduu soo noqnoqdo wadigii famahrun hal mahar baa waajibaya maharkaasoo fii acla alaxwaali xaaladihii gabadha soo maray xaaladda ugu sarraysay loo tixgelinayo fain takarara qultu ay qaala nawiy wuxuu idhi walow takarara hadduu soo laalaabto ama soo noqnoqdo waun wai bishubhatin waaxidatin hal shuba gabadhii loogu tegayo famahrun mahar ma waajibaya fain tacadada hadduu tacadudo jinsuhaa jinsu shubhat shubhada jinsigeeda hadduu tacadudo oo shubhadii kala duwanaato tacadada almahru maharkiina wuu tiroobaya fain tacadada jinsuha jinsushubhada jinsigeeda hadduu tacadudo oo macnaa tiroobo tacadada almahru maharkiina wuu tiroobaya walow karara hadduu soo celceliyo wad'a maqsuubatin gabadh uu soo dhacay wadigeed aw amase mukrahati mid lagu khasbay wadigeed calaa zina zina lagu khasbay takarar mahru maharkiina wuu soo noqnoqonaya walow takarara hadduu soo noqnoqdo wad'ul abi aabbihii wadigiisa uu u tegey waxa weye addoontii waladkiisa washariiki shariigii wadigiisa uu u tegey waxa weye addoontii mushtarakada ahayd elisku lahaa wasayidin sayidka wadigiisa hadduu soo noqdo mukaatabatan addoon uu kitaabeeyey u tago famahrun hal mahruma waajibaya waqiila waxaa idhi muhuurun muhuur baa waajibaya meheryaal waqiila waxaa idhi in ataxada almajlisu majliska hadduu midoobo famahrun hal maher baa waajibaya wailaa hadduusan midoobinna famuhuurun muhuur baa waajibaysa wallahu aclam wuxuu ku yidhi aabbihii haddii uu u tago adoonta uu iska leeyahay waladkiisa hore waxay noo soo dhaaftay inaysan u bannaanayn aabbaha inuu u tago addoonta waladkiisa hadduu u tagana ay noqonayso wad bishubha laakiin xad aysan ka waajibayn meher uu ka waajibayn waaya marka aabbihii ayaa addoonta uu waladkiisu leeyahay ayuu eh, aar min mara u tegey macnaa waddigiisii baa soo takaruray oo soo noqnoqday amba shariigii ayaa wuxuu u tegey addoontii mushtarakada laisku lahaa laba nin baa addooni ka dhexaysay mid baa addoontii mushtarakada u tegey ilan waa xaaraan mid kasta inuu u tago addoonta mushtarakada ah maadaama labaduba ay ka dhexayso laakiin mid kasta shubhu ku leeyahay waana ka xaaraan inay u tagaan ilan qayb buuna asagu lahayn qaybna asaga iskale qaybna ma leh sidaa darteed budcigu waxa weeye ma tajazu'ayo haddii waxa weye ijtamaca alxalaalu walxaraam weliba alxaraam qaacidadii baa meesha soo gelaysa qayb asagu iska leeyahay oo xalaalo ah iyo qayb asagoo uusan lahayn ayaa meesha haweenaydii ku kulmay marka budcigana xilli iyo xurmaa dib kulma xurmadii baa la rajaxaya marka addoonta inuu tago xaaraan bay ka tahy addoontii mushtarakada hadduu marka uu aar min mara uu u tago hal meher baa ka waajibaya aabbihii hadduu waxa weeye weladkiisa jaariyadiisa uu tago aar min marana hal meher ma waajibaya sayidka hadduu mukaatabadiisa addoontii uu kitaabiye u tagana hal meher ma waajibaya hal meher ayaa waajibaya uh, waayahay suwartii aadna soo dhaaftay saddexdaa oo dhan maxaa yeele shubhadii intaasoo dhan shubhay ku wada leeyihiin aabbuhu waladkiisa xoolihiisa shubhu ku leeyahay kanna waxa weye addoontan wax ku leeyahay shubhu ku leeyahay sayidku addoonta uu kitaabeeyey shubhu ku leeyahay wahaa kada saa darteed ma tacadudaya qiil ba wuxuu leey maye meherkii wuu tacadudayaa bicadadi alwad'aat ayuu ku tacadudayaa qiil kale oo saddexaad ba wuxuu leeyahay hadduu mejlisku uu midoobo oo hal meel hal mar uu wadigu tacadudo hal mahar baa waajibaya eh. hadduu laakiin mejlisku u kala duwanaado oo marar kala duwan iyo majaalis kala duwan ugu tago waxa weye meherkii wuu tacadudaya saasuu leeyahay wallahu aclam faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay waxa meherka rida iyo waxa kala bara iyo waxa lala sheegi doono fii ma yusqidu اlmahra wama yushairuhu wama yudkaru macahuma wuxuu idhi alfurqatu kala tegitaankii kala tegitaankaasoo qabla waطin kulan hortii dhacay furadaasoo minhaa gabadha xaggeeda ka ahaaday minhaa daba jaar majruurka haku tacalluqinin wadiga eed waxaad ku tacalluqisaa furqada alfurqatu kala tegitaankii kala tegitaankaasoo qabla waطin kulan hortii dhacay furqadaasoo minhaa gabadha xaggeeda ka ahaatay aw sababteeda ku dhacday wadaalika eh, miaal ka faskihi sida ninka asagoo fasakha nikaaxi un weeye bicaybihaa bisababi caybi ceebteeda sababtiisana ku fasakha tusqidu waxay ridaysaa furqadaasi almahra maherkii ayay ka ridaysaa meherkii ayay ridaysaa wamaa laa ay wamaa laysa minha walaa min sababiha wixii gabadha xaggeeda aan ka ahaan sababkeedan aan ku dhicin wadalika miaalka alaaqin sida alaaqii weeye furitaankii waislaamihi ninka asagoo soo islaama weye waridatii sida asagoo ridooba wey diinta ka baxa walicaani sida asagoo lacantama weye wairdaaci ummihi hooyadii oo haweenaydii ka nuugsiisa weeye haweenaydii uu qabay xaaskiisa ahayd oo hooyadii ay nuujiso weye aw ummiha ama gabadha hooyadeed ayaa iyadii nuujisay yushairuhu kaa dambe waxa weye wuu kala barayaa meherkii waaya urada kala tegitaanka waxaa loo kala qaadaya inuu gabadha xaggeeda ka ahaado iyo inuu ninka xaggiisa ka yimaado haddii furqadu ay ka timaaddo gabadha xaggeeda isla markaana horta waa loo kala qaadaya qabla wain intaan ninkii gabadha ayna kulmin ayna isla aqalgelin inay furqadan ay dhacdo iyo inay bacda wain ay dhacdo hadday bacda wain dhacdo horta meherku waajibaya meherkii oo kaamil ah ayaa waajibaya taasi hadal male laakiin qabla wain intayna kulmin ayayba kala tageen way ismeersadeen kadibna ayagoon isarag ayay kala tageen waxaan eegaynaa furqadan yaa keenay yaa xaggiisa ka timaaday hadday gabadha xaggeeda ka timaaday had u oo tusaale gabadhii baaba hee islaanta ninkiina waxaa weeye mushrik buu ahaa oo nasraani buu ahaa muuna soo islaamin ama ninkiiba ceeb ku aragtay ceebtiiba nikaaxii u fasakday iyo wixii la halmaada amaba xaggeeda mayna ka ahaan laakiin sababkeeda lagu fasakhay sababkeeda ayaa lagu fasakhay tusaale ahaan ninkii markuu gabadha guursaday ayuu ceeb ku arkay cuyuubtii nikaaxina soo dhaaftay ka mid ah, sida baraskii iyo judaamkii iyo junuunkii wixii la halmaada dabeetana sidiibuu nikaaxii ku fasakhay labadaa xaaladoodba markay furqadu xaggeeda ka ahaatay iyo markay sababkeeda loo kala tegey labadaa xaaladoodba meherkii wuu dhacayaa meherkii o dhan wuu dhacayaa niskeeda hala siiya gabadhi ee wuu dhacayaa waaya hadduu wax la fardiye ahaana hadduu musame ahaana dhacaya hadduu mafruud wax la fardiye ahaa na wuu dhacaya hadduu meher mitl ahaana wuu dhacaya waxaaso dhan wuu dhacaya maxaa yeeley hadday iyadu fasakday de iyadii dooratay furqadii saa darteed tahay sida iyada oo mucawadkii bedelkii ay qaadan lahayd meherkan iska itlaafisay oo gacanteeda ku baabiisay bay la mid tahay sa darteed cuwadka u dhacaya sida waxay la mid tahay qofkii mushtariga ahaa asagoo mabiicii wixii laga iibiyey baabiiya intuusan qaadan gaari baad iibsatay gaarigii intaa lagu wareejin ayaad gaarigii aad u baabiisay ama neef baad iibsatay neefkii intaadan la wareegin ayaad neefkii dishay de waxaaga waad isku qabtaa waxaaga waad isku qabtaa marka gabadhan saasay la mid tahay hadduu asagu ninka uu fasakhay ceebteeda ku fasakhay saabkeeda ku fasakhayna waxay la mid tahay sida iyadoo kale maxaa ninkan iyadaa sabab uga ahayd fasakha taasi waa haddii xaggeeda ay ka ahayd furqadu ama sababkeeda ku dhacday haddii laakiin xaggeedan ay ka ahayn sababkeeda ayna ku dhicin tusaalaheedu waxaa weeye sida alaaqi ninkiibaa gabadhii furay de iyaduna waxaa weeye xaggeeda ka ahayn furqadan oo ninkiibaa keenay waxaa weeye sababna mayna u ahayn ama uu islaamay iyadu mayna islaamin dee asagaa keenay ama asagaa diintii ka baxay ama wuu leecaantamay gabadhii buu ka leecaantamay gabadhii buu ka leecaantamay leecaan waxa wey gabadh ka shakiyey oo zina uu ku qadfay ayuu kadibna ka leecaantamay ama hooyadii ayaa xaaskiisa oo yar oo laba sano gaadhin lagu meheriyo ilan gabadh yaroo waxa wey markaa dhalatay lagu meherin karaa waa kaan horey tilmaanay dadka qaar ba inay suuraysan kari waayaan marka xaaskiisa oo iran yarahoo markaa dhalatay oo sanad jirta maalan ayaa hooyadii baa naaskii jaqsiisay de ka fasakmaysaa waxay noqonaysaa ukhtuhu min aradaac taana iyada aggeeda mayna ka ahaan xaggii zawjkeeda mayna ka ahaan waa sabab laba ka baxsan ninka hooyadii ayaa xaaskiisa oo yar oo laba sano ka yar bay naaskii jaqsiisay nikaaxigu fasakmaya waad fahamta soo maa maxaa yeel waxay ukhtuhu min aradaac zawjadiisa marka waxay noqotay ukhtuhu min aradaac ama sodohdii ayaa asagii oo yar oo laba sana ka yar ayay naaskii jaqsiisay taana nikaaxii wuu fasakhmayaa maxaa yeelay gabadhi waxay noqotay eh, ukhtahu min aradaac waa fahan sooma labada xaaloodba wayani nikaaxii wuu fasakhmayaa marka maxaa waajibaya sharu almahr yushairuhu kan dambe gabadha xaggeeda iyo sababkeeda toon ahayn waxa weeye meherkii ayuu musamaha ayuu kalabadh ka dhigaya kalabadh baa gabadhi waajibaya yushair waxaa loga jeeda gabadh baa gabadhi kalabadh samihi ayaa waajibaya taana waxaa daliil a qowlka ilahi yihi wain طallaqtumuuhunna eh, min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahuna fariidaةa fanisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuu aladii biyadi cuqdat nikax haddii dumarkii aad furtaan xaasaskiina ahaa intaydan u tegin ka hor idinka oo waxa weeye wax u magacaabay wixii aad u magacowdeen ee meherka ahaa niskiisa ayay gabadhi yeelanaysaa taasi waa alaaqii ayaddu kuso aroortay wixii kale ee alaaq aan ahayn ee gabadha xaggeeda aan ka ahaanna waa looga qiyaas qaatay wuxuu idhi alfurqatu kala tagi qabla wain waxa weeye wadi hortii dhacay furqadaasoo minha gabadha xaggeeda ka ahaaday aw bisababiha ama sababkeeda ku dhacay wadalika miaal miaalkan dambe marka wuuu miaal u yahay bisababiha miaal u yahay la soco waa uradii aggeeda ka ahaaday tusaale buna mualif u keenay aw bisababihaa ama uradaasoo bisababihaa sababi mar'ati haweenayda sababkeeda ku dhacay wadalika miaalka faskii sida ninkii oo nikaaxi fasakha wey bicaybiha bisababi caybiha ceebkeeda sababtiisa tusqidu furqadaasi way ridaysaa almahra meherkii o dhan bay ridaysaa wamaa furqadii laa aan sidaa soo tilmaanay aan ahayn aggeeda aan ka ahaani sababkeeda aan ahayn ka alaaqi sida furitaankii waislaamihi ninka asagoo islaami wey walidatii sida asagoo ridoomo wey walicaanihi sida asagoo oo gabadhii ka leecantama wey wairdaaci ummihi hooyadii oo waxa weye gabadhii uu qabay yarayd naaska jaqsisa wey ow ummihaa ama gabadha hooyadeed oo asagoo yar oo gabadha lagu meheriyey naaskii jaqsisa wey yushairuhu kaa dambe waxa wey meherkii ayuu kala barayaa uma dabeetana qiila waxaa la yidhi macna tasdiiri kala baritaanka macnihiisu waxa weeye anna lahu zawjkii inuu u rujuuci noqoshada khiyaarkeedii oo uu ku noqdo niskii markuu doono uu soo coshado wاصaxiixu sida muctabadkaas waxaa weeye awduhu cawdu nisfi sadaaqi sadaaqa niskiisa inuu soo noqonayo oo ninkii usoo laabanayo binafsi alaaqi alaaqa laftiisa inuu kusoo laabanayo binafsi alaaqi furitaanka laftirkiisa inuu kusoo noqonayo wuxuu ku yidhi tashdiirkaan soo tilmaanay macnihiisa waxaa weeye markaan idhi nikaaxii baa tashaduraya oo nis baa gabadhi waajibaya nisna ninkii ayaa iska yeelanaya laba qolba ku jira qiil baa wuxuu leeyahay khiyaar rujuuc wuu ku laaban karaa meherkii uu bixiyey ayuu nis soo ceshan karaa weye saasuu leeyahay qiilkaa hore hadduu doonana wuu soo ceshanaya hadduu doonana wuu iskaga dayn karaa saas weye laakiin sida muctamadkaa sidaa ma ahee khiyaarba meesha ma yaalle eh waxa weeye bimujarad inuu furay ayuu nisfi sadaaq u soo laabanayaa labada qowl farqi udhexey ma garanaysa qowlka horena wuxuu leeyahay waxa weeye gabadha ayadaa haysanaysa meherkii oo dhan hadduu doono ninku wuu ka soo ceshan karaa nis hadduu doono wuu iskaga dayn karaa qowlkan dambe ee muctamadkan wuxuu leeyahay taas macnaheeda maba ahaba saas wuxuu soo ceshanayay waxaas maba niskan iyadoo mabaleba milkigeedii maba gelinba inuu hadda siinayo mooyaane milkigeeda maba gelinba saa darteed niskan waa niskiisii uu soo ceshanaya uu qaadanaya hadduu doono markaa ha siiyo laakiin milkigeeda maba gelinba mamayna yeelanba oo haddii gabadhii loo dhiibay waxaa weeye meherkii laakiin haddaan loo dhiibin oon gabadhii la siininba iminka ayaa niskii un la siinaya saas wey uma dabeetna qiila waxaa macna tashdiiri kala badhidii macnaheedu waxa weeye ana lahu ama kala qaybsamidii meherku kala qaybsamaya oo nis iyo nis kala noqonaya waxa weye macnaheesu waxaa layidhi qiila waxaa layidhi macnihiisu waxaa weeye anna lahu zawjkii inuu u sugnaaday khiyaaro rujuuci khiyaarka ku noqoshada niskii inuu ku laabto niskii asagoo iska lahaa oo markaa uu soo ceshiyo oo milkiyo hadduu doonanu iska daayo wasaxiixulmuctamed waxa weye cawduhu niskaas inuu ku soo laabanayo binafsi alaaqi furitaanka laf ahaantiisa falow zaada haddaba hadduu kordho ee sadaaqii bacdahu ay bacda alaaqi markay kala tageen kadib oo uu furay falahu zawjkii ayuu u sugnaaday intaa ziyaadada zawjka iska leh wain allaqa hadduu furo gabadhii walxaal almahru meherkiina taalif inuu dhintay fa nisfu badelihi bedelkiisa niskiisa ayaa markaa u waajibaya gabadhii ninkii u waajibaya usoo noqonaya oo min mili mili ah oo mase qiimatin qiimo ah wuxuu ku yidhi haddii ninkii iyo gabadhii markay kala tageen kadib meherkii ay ziyaado iyo koror u ku yimaado maalan meherku wuxuu ahaa xoolo nool xoolihii baa dhalay ama geeday ahaayeen geedihii baa midho dhaliyey soo maa ziyaadada ayaa yeelanaya intay kala tageen kadib ee furqadii dhacday dalaaqii dhacay ayaa ziyaado ay ku timaaday meherkii ziyaadada waxaa yeelanaya zawjka maxaa yeelay milkigiisa iyo ziyaadana ku timid intuu gabadhan uu furay kadib ayay ziyaadana timid marka niskiisa wixii ziyaadaha ku soo hagaagaya asagaa yeelanaya weeye niskii iyo ziyaadadii wuu ceshanaya niskii iyo ziyaadadiisii wuu ceshanaya beer hadday ahayd maalan beertii ay dhashay eh, midho dhalisay beerta niskeeda iyo midhaheediiba wuu ceshanaya laakiin waa haddii ziyaadanay timid bacda aalaaq waaya haddii gabadhii markii uu furay meherkii uusan jirinba meherkii u baaba'ay xoole ahaayeen xoolihii waa hore ayaa lagu kala tegay ama waa la iibiyey ama xoolihii way dhinteen adoo si un bay gabadha milkeeda ugu wareegeen ama lacag bay ahayd lacagtii waa horey cuntay maxaa tala ah markaas ninkii wuxuu soo ceshanayaa nisfka bedelka shaygaa bedelkiisa hadduu mil yahay hadduu mutaqawim yahay hadduu mil yahayna niska miligaas hadduu mutaqawim yahay niska qiimihiisa ayuu soo ceshanayaa tusaale ahaan xoolo nool bay ahaayeen toban neer bay ahaayeen oo geela gabadhiina intiina waxa weeye is-arag ayay kala tageen oo asagu furay shan neef oo xoolihii ka mid ahaa qiimahoodii ayaa loo celinayaa waaya hadday lacag ahaydna lacagtii niskeedii waa mili eh lacagtii niskeedii baa loo celinaya wahaa kada falow zaada haddii uu ziyaado sadaaqii bacdahu bacda alaaqi furitaan kadib falahu ninkii zawjkii ayuu u sugnaaday ziyaadadaas ayuu yeelanayaa niskii iyo ziyaadadii oo wada socda wain allaqa haddii gabadhii uu iska furo walxaal almahru meherkii uu gabadha siiyeyna taalifun uu dhintay fa nisfu badelihi badeli almahri maherka bedelkiisa niskiisa ayaa ninkii u sugnaanaya oo min milin mili ah hadduu mili yahay aw qiimatii qiimihiisa aw qiimatin ama qiimaha hadduu yahay mutaqawam wain tacayaba hadduu ku ceeboobo meherkii fii yadiha gabadha gacanteeda fandur eeg inqanica haddii uu ku qanco zawjkii bihii meherkaas waxa weeye ceebaysan fadaaka falamru waadixun arringu iska cadya wailaa haddii kale uusan ku qancin fa nisfu qiimatii qiimihiisa niskiisa ayaa waajibaya saliiman oo waxa weye bad qaba wain tacayaba hadduu ceeboobo meherkii qabla qabdihaa intaysan gabadhani guddoomin ayuu ceeboobay falahu ninkii waxaa u sugnaanaya nisfuhu meherka niskiisa naaqisan oo naaqisa bilaa khiyaarin isagoon wax khiyaar ah uusan markaa lahayn fain caaba hadduu meherkani ceebay ku timaado bijinaayatin bisababi jinaayatin waxyeello awgeed oo u akhadat gabadhan ay qaadato arshahaa arshal jinaayati waxyeelladaas waxa weye magdhowgeedii saxu muctamed waxaa weeye anna lahu inay ninkii u sugnaatay nisfa alarshi magdhowgaa niskiisa ayuu yeelanayaa wuxuu ku yidhi haddii meherkii ay ceebi ku timaado intay gabadhu ay gacanta ku haysay ninkiina uu nis yeeshay meherkii markii gabadhii uu furay qabla addukhuul intuusan la aqalgelin ka hor markaas waan eegaynaa hadduu ninkani uu ku qanco niskaas ceebi ay ku timaaday ee ceebaysan wuu iska qaadanaya haddii uusan ku qancin oo uu dhaho anu waxaan doonayaa xoolihii aan ku siiyey niskooda oo bad qaba anuu xoola saliimaan ku siiyey xoolo ceebaysan kuma siinine ee waxaa weeyaa niskii aan ku siiyey oo saliimaan doonaya markaa waa loo qiimaynaya hadduu shaygan uu meherka u siiyey oo mutaqawam ahaa qiimihiisa oo asagoo bad qaba ayaa loo qiiminaya marka qiimaha niskiisa ayaa la siinaya haddii meherkii uu marka horeba ceebaysnaa oo intuuna ninkan gabadha guddoonsiinin ayuuba ceebtan lahaa marka ayada ah markuu niska ku laabanayo niskii oo ceebaysan oo sidii naaqis u ah ayuu qaadanayaa khiyaarna male ma dhihi karo waxaa weeye nin saliimaan doonaya marka horeba asagoo naaqisa ayuu gabadhan siiyey sooma meerka asagoo naaqisa haddana ha qaato niskiisii oo naaqisa ha qaato u fiirsa cadaaladda fiqigiisu u ilaalinayo haddii meherkan ee ceebe ku timaada ceebtaana aafo samaawiya ma ahayne waxyeelo ayaa ku dhacday oo qof baa maalan waxyeeleeyey gabadhana qofkii meherkan waxyeeleeyey ayay ka qaadatay magdhow ninkan markii uu ku soo noqonaya niskiisii magdhowgiina nis baa laga siinaya niskii meerkan u qaadanaya magdhowgii ay qaadatayna niskiisii waa la siinaya bal u fiirsa cadaaladda wuxuu ku uhi wain tacayaba meherkii hadduu ceeboobo fii yadiha gabadha gacanteeda hadduu ku ceeboobo fain qanica hadduu ku qanco zawjkii bihii meherkaa waxa weeye ceebaysan fadaaka falamru waadixu wailaa haddii kale uusan ku qancin fanisfu qiimati fayajibu lahu markaa waxaa u waajibaya nisfu qiimatihi meherka qiimihiisa niskiisa saliiman oo nabad qaba oo saliim ah ceebka saliim ah wain tacayaba hadduu ceeboobo meherkii qabla qabdiha gabadhu intayna guddooyin ka horba falahu markaa ninkii wuxuu qaadanayaa nisfuhu nisfulmehri meherka niskiisa oo naaqisa nusqaantii leh bilaa khiyaarin asagoo markaa fain caaba haddii ceebe ku timaado meherkii bijinaayatin bisababi jinaayatin waxyeelo sababteeda wa akhadat gabadhan ay qaadato arshaha magdhowgii jinaayadaas falasaxu muctamad waxa wey ana lahu ninkiina inuu qaadanay nisfa alarsh magdhowga ay qaadatay niskiisa walahaa gabadhii waxaa u sugnaaday siyaadatun ziyaado munfasilatun oo waxa weeye soocan gabadhii waxa weeye ziyaado ayay ku yeelanaysaa yacni haddii meherkii ay ziyaado ku timaado munfasilo inta ay gacanta ku haysay ziyaadada munfasilada ee soocan ayadaa iskaleh ziyaadadii waa laba nooc ziyaado munfasilo oo shaygii ka soocan sida midhihii iyo weladkii xoolaa la siiyey xoolihii baa ilmo dhalay ama geedaa meher looga dhiga beer beertii baa midho dhalisay marka ninkani wuxuu ku soo laabtay oo gabadhii ay kala tageen markii ziyaadadan ay timid kadib ziyaadadan markay dhacday kadib ayuu waxa wey gabadhan furay intuusan la aqalgelin ka hor haddaba waxaan leenahay asalkii ayuunbuu nis ka qaadanaya laakiin ziyaadadan si u dhan tahay gabadhaa qaadanaysa hadday midho tahay hadday walad tahay oolihii xoolay dhaleen wahaakada maxaa yeele ziyadadan waxay ku timid fii milkihaa milkigeeday ku timid waa kay qaacidadu ahayd alkharaaju bidamaan waalunmu bilurm qaacidada aha ilmaamin waaya ziyaadada munfasila haddaba waxaa iskale gabadha waaya ziyaadada mutasilada haddaba u imow walahaa gabadhii waxaa u sugnaaday khiyaarun khiyaar fii mutasilatin ziyaado mutasilahoo la xidhiidha waxa weeye shaygii meherka ahaa fain shaxad hadday la bakaysho waxa weeye ziyaadadaas fa nisfu qiimatin qiimo niskeed ayay yeelanaysa fa nisfu qiimatin qiimaha niskii ayuu ninkii yeelanayaa oo bilaa ziyaadatin ziyaada la'aana wain samaxad hadday iska saamaxdana lazimahu waxaa waajib ku ah alqabuulu inuu aqbalo wuxuu ku yidhi meherkii gabadhan uu siiyey ee uu ninkani nis yeelan doono haddii ziyaado mutasila ay ku timaado ziyada mutasila tusaaleed waxaa weeye xoolihii baaba naaxay oo cayilay gabadhii intii hayse ayay xoolihii naaxeen maalan addoon buu ahaa addoonkiibaa xirfo bartay ama wax sanco bartay ilaa akhirihi iyo wixii la halmaada waxaan eegaynaa gabadhan inay iska saamaxdo iyo inay la bakhaysho haddii ay shuxi ay la timaado sheekh waxa loo jeedaa lexjeclaa qabato waxay tidhi anugu kuu saamix maayo xoolahan markaad siinaysa weyd ba ahayaan iminkana xoolihii wa weynaadeen way cayileen way naaxeen markaa dee xoolaha naaxsan bilaash ku qaadan maysa markaa maxaan samaynaynaa si aan cadaalad u samayno ninkan waxaan leenahay meherkii uu lahaa markii hore intii ay ahaayeen bilaa ziyaada niskeeda la siinaya oo qiimo ah waxaan leenahay xoolahan markii uu bixinayey intaysan naaxin ka hor qiimahooda imisuu ahaa intaasi maraya maalan intaa niskeeda la siinaya oo bilaa ziyaadah ah. ziyaada lama qiimaynayo xoolihii oo bilaa ziyaadaa la qiimaynaya intaysan dhexin ka hor markaasaa nis la siinaya qiimihii waaya xoolihiina gabadha haysanaysa isaga qiimo umaa loo celinaya haddii gabadha iska saamaxdo dhahdo iska qaadana niskaaga un iska qaado waxba dee ziyaadadan kuma fadhidee waan iska kaa saamaxaya waxaa waajiba inuu aqbalo waaya bedel markaa bedelo nis ma dalban wax midno oo haweyna ku jirtana ma jirto wuxuu ku yidhi walahaa gabadhi waxaa u sugnaaday khiyaarun khiyaar fii muttasilatin fii ziyaadatin ziyaada ziyaadatu muttasilatin shayga la xidhiidha fain shaxad hadday la lex jeclowdo fa nisfu qiimatin qiimo niskii oo bilaa ziyaadatin ziyaada la'aana ayaa yuctaa lizawj zawjka la siin doonaa wain samax haddaad iska saamaxdana oo iskaga saamaxdo iska qaado niskaagii lazimahu waxaa waajibku ah ninkii inuu iska qaato alqabuulu inuu aqbalo oo markaa qaatay ee waajibku ah wain zaada haddii meherkii uu ziyaado wanaqasa nusqaanna ay ku timaado wadaalika miaal ka kibarin sida e, ka kibari cabdin sida addoonkii oo da'diisi ay weynaato weeye wa tuuli nakhlatin geetimireedkii oo dheeraado weeye wa tacallumi sancatin addoonkii oo farsamo barta weeye maca barasin asagoo barasan uu ku dhaco fandur eeg in itafaqaa hadday ku heshiiyaan binisfi alcayni caynta niskeeda fadaaka falamru waadixun arrinku wuu cad yahay wailaa haddii kale oo e, nisfi alcayn waziraacat lardi dhulka beeristiisu naqsun waa nusqaan wa xaruhaa dhulkii oo la falo oo waxa weye ciiddii la soo rogo ziyaadatun waa ziyaado wa xamlu amatin addoon waxa weeye uurkeed wa bahiimatin iyo bahiimo uurkeedna ziyaadatun ziyaado iyo wa naqsun iyo nusqaan wada socoto wa qiila waxaa la idhi albahiimatu bahiimada ay xamluhaa baa looga jeedaaye ziyaadatun waa wa iطlaacu naklin geetimireed waxa weeye ubax dhaliya ziyaadaة muتaصilaة waa ziyaado mutasilo ah waaya wuxuu ku yidhi haddii meherkii ay laba shay ku kulmaan ziyaado iyo nusqaan ziyaado iyo nusqaan baa ku kulantay dhinacnuu ka ziyaaday dhinacna uu ka nusqaamay tusaale ahaan addoon buu ahaa meherkan gabadhan meher meherka waxaa loo siiyey addoon addoonkii da'diisii baa korodhay markaa dhinacna waa ka nusqaan dhinacna waa he waa ka ziyaado dhinac waa ka nusqaan oo waxa weeye xagga qiimihiisii hoos buu udhacaya maxaa yeelay addoonku markuu yar yahay waxaa lagu jecel yahay dumarku iskaga soo geli karaa oo shar looga cabsan mahayo waa la edbin karaa waa la tababari karaa waa la leelyi karaa lakiin qof markuu weynaado lamana tababari karo lamana leelyi karo waayahay xagga ziyaadadana waxaa weeye markan uu addoonkii weynaaday yacni wuu safri karaa wuu shaqayn karaa waxa weeye wixii loo dhiibto uu ilaalin karaa wahaa kada geetimareedkiibaa dheeraaday ama midhiigeedkiibaa dheeraaday kaana dhinacna waa nusqaan dhinacna waa ka ziyaado nusqaantu waxaa weeye midhihii ayaa yaraanaya geedku mar kastoo da'diisa weynaato midhihiisuna way yaraanayaan xagga ziyaadadana waxaa weeye haddii la damco in la dhigto xaabadiisu way badanaysaa sidoo kale waxaa la mid ah tacalumi sancatin addoonkii dhinacna farsamuu bartay barasna ku dhacay de waa nusqaan wada kulantay marka waxaan eegaynaa buu ku inay ku heshiiyaan caynta niskeeda inay cayntaa sidaa nusqaanta iyo ziyaado wadata inay nis iyo nis u kala qaataan hadday sidaa ku heshiiyaan falilahi alxamd hawshu way sahlanta xaq ayagaa iskale ma tallaabayo siday ku heshiiyaan weeye haddii laakiin taa isla ogolaan waayaan oo midba dhinaciisa egto zawjkan wuxuu leeyahay markii aan ku siinayey waxaa weeye ziyaado wate gabadhan waxay leedahay dib bay nusqaan kale kaga timid fa nisfu qiimati markaa qiimo niskeed ayaa lagu kala baxayaa inta addoonka la iibiyo ayaa nisya nis u kala qaadanaya waaya marka ama midkood baa mid kale nis u celinaya oo qaadanaya waxa weeye cayntii meherka haddaba waxyaaba tusaalayaal kale unu siinaya mualifku oo ziyaadadii nusqaantii ka ah, wuxuu ku yidhi dhulka beeristiisu waa nusqaan maxaa yeelay awooddii dhulka ayaa isdhimaysa yacnii dhulku wuxuu hodantinimo iyo khusuubu ayuu leeyahay bimacnaa quwatulimbaat awoodan uu ku soo dhalinayo wax ayaa nusqaamaysa mar kastoo la beero marka taasa hoos u dhacaysa sidaa darteed waa nusqaan haddii laakiin beertii dhulkii dhulbeereedkii waxa wey iiddii ciiddii la rogo oo loo diyaariyo beeristii taana waa ziyaado maxaa yeelay dhulkii waxaa loo diyaariya beeris lakin dhulka waxa beerta logu talagalay wayaan dhulka laakiin dhismaha logu talagale ma ah taasi nusqaan bay ku noqonaysa addoontii ama neefkii haddii uruu qaado waa ziyaadiyo nusqaan ziyaado wuu yahayo dee waxaa la rajaynaya inuu ilmo dhasho waa fahamta sooma nusqaan wuu yahayo waxa weeye neefkii wuu nuglaanaya markuu uurka qaado waxaan laga cabsanaya inuu umul raaco waaya qiil baa wuxuu leeyahay bahiimada uurkeedu waa ziyaado maxdi ah maxaa yele in umul raacdo way yarta sida ma aha bini aadamka oo kale geetimareedka in ubax soo saaro waa ziyaado muttasil ah ziyaado mutaila ah weeyaan waayahay ubaxaas ilan waxaa ku xiga midhihii baa ku xiga wuxuu idhi wain allaqa hadduu haweenaydii uu furo wa calayhi ay ala nakli geetimareedkii ay ku yaalaan amarun midho mu'abbarun oo la owrdhabay lam yalzamhaadhe gabadhii ku waajibi mahayo qaطfuhu inay midhahaas ka goyso geedkii fain qaطafat hadday ka goyso tacayana nisfu nahli geetimireedka niskiisa ayaa ninkii u caynoobaya u waajibaya markaa walow radiya ninkii hadduu raalli ku noqdo binisfi nahli geetimireedka niskiisa oo iyo wa tabqiyati amari midhihii inuu u daayo geedkii ilaa jadaadihi inta goyntiisa laga gaadhayo ujbirad gabadhii waa lagu khasbayaa arrinkaa fil asax muctamad haddaan qabanno wayasiiru nakhlu geetimireedkiina wuu noqonayaa oo ku baaqi ahaanayaa fii yadihimaa labadoodaba gacantooda ayuu ku baaqi noqonaya walow radiyat hadday raalli ku noqoto ayadu bihii arrinkii aan soo tilmaannay ee ahaa in waxa weeye zawjkii uu qaato geedtibareedka niskiisa midhihiina lagu daayiyo geedka ilaa intuu eh, goyntii ka gaadhayaan falahu limtinaacu ninkii wuu diidi karaa mar labaad walqiimatu qiimana wuu dalban karaa wuxuu ku yidhi haddii eh, ninkani uu gabadh uu meher u siiyo geedtimareed geed kasta oo midhada ayaa la mid ah geetibareedkaasna uu eh, marka uu furayey uu midho lahaa midhahaasina yihiin midho la owrdhabay midho la bacrimiyey oo la owrdhabay yihiin horta marka koobaad midhahaas yaa yeelanaya waxaa yeelanaya gabadhii waa kow illa waa soo tilmaamaynay ziyaada munfasila weeyaan ziyaadada munfasilka ahna waxaa qaadanaya gabadhii maxaa yeele milkigeeda ayay ku timid laakiin ma waajibbaa inay midhaha geed ka goyso maya waajibkuma ah waajibkuma inay ka goyso waaya intay ka bislaanayaan hadday iska goysaba iyadoon loo dirin midhaha goosaa la dhihin ayayba goosatay markaa haddee geetimireedkii soo hadhay ee khaliga ahaa nisya nis kala qaadanaya waa isku yeelanaya tacayana nisfu nakl nisfu nakli geetimireedka niskiisa ayaa ninkii waajibaya bimacnaa waxaa wey geedki isku yeelanayaan wey waayahay ama hadhow haku kala baxaan midkood mid kale geedka niskiisa u celiyo ama ha isku yeeshaan ama intay wada iibiyaan lacagtaa kala qaybsadaan haddaba haddii eh, ninkii uu raalli ku noqdo geetimireedka niskiisa inuu qaato midhahana uu u gabadha ilaa intay midhahaasi bislaanayaan oy goyntii gaadhayaan ayadii waa la khasbaya waxaa leeyahay arrintan adigay dan kuu tahay waa maslaxadaadii eh midhahan ka goyn ilaa ka bislaanayaan waaya geetimireedkana labadooda gacantoodu ku jirayaa oo way isla maamulayaan oo way isla waraabinayaan sida amlaagta mushtarak kale way isla yeelanayaan waaya hadday haddaba gabadhu arrinkaa raalli ku noqoto oo arrinkaa loo soo jeediyay raalli ku noqoto oy dhahdo midhihii waan daysanaya ilaa inta ka bislaanayaan ninkii wuu isroogi karaao wuu diidi karaa wuxuu dhihi karaa anuu mama doonayaba geetimireedkane qiimihii un isi geetimireedkaas adu wada yeeloo qiimihiisa nis un ii celi aniga taa wuu samayn karaa waaya wuxuu idhi wain alaqa gabadha haduu faro walaal calayhi calaa nahli geedtibareedka ku yaala amaron midha muabara loo ordhabay lam yalzamhaa gabadhi ku waajibahay qadfu inay midhaha goyso fain qadafat hadday goyso tacyana marka waxaa u waajibaya eh, ninkii nisfa nahli geedtibareedka niskiisa walow radi hadduu raalli ku noqdo binisfi nahli geedtibareedka niskiisa wa tabqiyati thamari midhihii inuu u daayo geedka ilaa jadaadii inta waxa wey goyntii laga gaadhay ujbirat ayadii baa la khasbaya fi asax muctamad haddaan qabano yasiru nahli geedtibareedka in wuxuu ku ah, eh, sugnaanaya fi yadihima gacmahooda yani ninkii iyo gabadhii labadaba gacmahooda ayuu ku sugnaanaya macna way isla maamulayaan wey maadaama geedku ka dhexay walow radiyat hadday gabadhi raalli ku noqoto bihi ay bimaa dukri wixii aan soo tilmaannay ee waxa weeye geedtimireedkii inay u dayso midhihii iska lahayd ilaa inta ka bislaanayaan falahu ninkii waxaa u bannaan alimtinaacu inuu diido arrinkaasoo walqiimata qiima inuu dalbado halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah waslm cala nabiyina moxamed